allahuma salli calaa muxamadi wacalaa aalihi waasxaabihi waman tabicahum biixsaani ilaa yowmi ddiin ama bacd waxaan <clears throat> ku soo jirnay kitaabkii sharxu qatri nadaa waballi sadaa waxaa noo soo dhammaaday alaxkaam alifraadiya axkaamta naxwada looga hadla laba uqa u qaybsan axkaam oo la yidhaahdo axkaam ifraadiya oo mufradaadka looga hadlo kelimadanu waa isim kelimadanu waa ficil kelimadanu waa xaraf isim calaamadaana lagu gartaa ficil calaamadaana lagu gartaa waxaas waxay ku tacalluqaan kelimada mufradnimadeeda in la garto alaxkaam atarkiibiyana halkaanay nooga bilaabaneen alaxkaam atarkiibiya halkaanay nooga bilaabanayda mubtadiya khabar ficil iyo faacil ficil iyo naa'ib faacil alaxkaam atarkiibiya marka inta nooga bilaabanayda almubtada walkhabaru hada maxaluhumaa baabun haadaakanu baabun waa baab almubtada mubtadahiya walkhabaru khabarku marfuucaani waa laba la goday wadaalika mihaalkiina ka qowlika hadalkaagoo kale weeye oo aad ku hadasho allaahu allah rabbunaa waa khaaliqani wmuxamadu muxamedna sala allahu calayhi wasalama nabiyunaa waa nabigeeni baabun saas in loo tanwiinaya waa sax baabulmubtadai walkhabari wahumaa marfuucaanina waa baab kale baabulmubtadai walkhabari mubtade iyo khabarki baabkiisa hada maxal marka baabulmubtadai walkhabari oo loo idaafeeyo waa sax in la yidhaahdo baabun hadaakanu baabun waa baab almubtada walkhabaru marfuucaani oo inta la tanwiiniyo la mubtadaysta almubtadaana waa baab labadaba xaashiyadaa ku dhigaysa sajaaciga inay labaduba kuugu banaan yihiin baabun haadaakanu baabun waa baab almubtada mubtadihiiyo walkhabaru khabarkii marfuucana waa laba la goday oo la rafciyey xukunkoodii kuu sheegay taxriifkoodii kuuma sheegin tacriifka waxaa sheegi doona insha allahu shaarixa waa isla sheyqe wadalika mithaalkii mubtada iyo khabarna ka qawlika inaad tidhaahdoo kale weeye allaahu allah rabbunaa waa rabbigeenni khaaliqeenniina abuuray weeye allahu mubtade rabbuna waa khabar waa muxamedun muxamedna sala allahu calayhi wasalam nabiyuna waa nabigeeni muxamed waa mubtade nabiyu waa khabar sharax almubtadau mubtaduu huwa alismu waa isim isimka almujaradu la dhartiray can ilcawaamili caamilyaalka laga dhartiray cawaamiisha allafdiyati dhawaaqa loo nisbeeyey lil isnaadi liajli lisnaadi tiirin darteedna loo dhartiray almubtadau mubtade huwa alismu waa isim ism waxaa loola jeedaa maa qaabala alficla walxarfa laa maa qaabala sifa wax ka soo hor ficil iyo xarafaa loola jeeda ilaa kelimadda marka la qaybiyo waxaa loo qaybiya isim iyo iyo xaraf marka mubtade ma noqdo ficil mubtade ma noqdo xaraf mubtade ma noqdo jumlo daraf ma noqdo jaarumajruur ma noqdo mubtade waxaa noqda isim isimaa noqda isim ayaa noqda marka almubtado mubtaduhu walismu waa isim isim maanta waxaa loo jeedaa sida sajaaciga kuugu taal maa qaabala alficla walxarfa wixii muqaabil u ah ficil iyo xaraf taasaa loola jeedaa ficil iyo xaraf wixii muqaabil u ah taasaa loola jeeda loolama jeeda maa qaabala sifa ila isimka laftirkiisa mar isim iyo sifa loo qaybina sifada markaas waa waxaa loola jeedaa maa dalla calaa calaa xadahin wa saaxibih maa dalla calaa xadathin wa saaxibiha sifada markaas loola jeedaa oo isim faacilkii isim mafcuulkii wix lamidka ahaa wey marka wixii aan aan xadath tusinna waxaa laleeyahay isim markaas marka isimka laftigiisa la kala qaado isim iyo sifo aloo kala qaybina ma ahan taas marka taqsiimkaas maanta ma ahan maanta taqsiimkan waa taqsiimkii kalaamka markaa saddex loo qaybiyo isim iyo ficil iyo xaraf taqsiimkaas weeye taqsiimkaas macnihiisa laga hadla oo marka saddexdaas loo qaybiyo isim iyo ficil iyo xaraf mubtada waxaa noqda isim ficil iyo xaraf ma noqdaan jumle iyo daraf iyo jar majhuur ma noqdaan waxaa mubtado noqda waa isim almubtada mubtadi huwa alismu waa isim isimkaasoo almujaradu laga dhartiray can ilcawaamili caamilyaalka cawaamisha allafdiyati dhawaaqa loo nisbeeyey cawaamisha lagu dhawaaqo sida kaana iyo khawaadeedii danna iyo khawaadeedii ina iyo khawaadeedii xuruufu lmushabahati bilaysa waa kuwaas waxa laga hadlaa nawaasikdii wey kuwa nawaasikdiya laga hadlaa kaana iyo khawaadeedii danna iyo khawaadeedii ina iyo khawaadeedii xurufulmushabahati bileysa kuwaas wey kuwa laga hadla isimkaasoo almujaradu la dhartiray can ilcawaamili caamilyaalkii laga dhartiray cawaamishii allafdiyati lafdiga loo nisbeeyey lilisnaadi tiirina loo dhartiray in la isnaadiyo isagaa sheegaa waxaa laga ixtiraasayaa alcadad almasruud cadadka la tixo waaxidun ithnaani halaaatun arbacatun khamsatun sitatu cadadka oo masruudkaahoo la tiriyo kaas ayuu ka ictiraasa asaga dhihi doonaa haddau ku ictiraasina marka saddexda qeyb alsmu alsmu almujaradu can alcawaamili allafdiyati lilisnaadi isagaa ictiraasina falsmu ism jinsun waa jinsi oo xadka taamka waxaa la jinsi iyo fasliga la yska saara xadku taam wuxuu noqdaa marka jinsi iyo fasli la yska saaro xadkaanuna labadaasu iska saaranya fal smu isim jinsun waa jinsi jinsigaasoo yashmalu shamlinaa asariixa isimka sariixa ah iyo walmu'awala midka mu'awalkaa waxa weyaan ism marka la yidhi waa jinsi jinsigaasoo yashmalu shamlinaa asariixa alisma asariixa isimka cad oo ismnimadiisu laa taxtaaju ilaa ta'wiilin ism sariixa waxa la dhaha isimka isimnimadiisu aysan ta'wiil u baahnayn waa isimka isimnimadiisa aysan ta'wiil u baahnayn oo iska cad waa shamlina wadalika mihaalkii ka zaydun oo kale weeye fii naxwi qowlika hadalkaagoo kale xaalu ku sugan yahay zaydun zayd qaa'imun min taagan weeye aad ku qawsho wadalika isimkii sariixa ahaa ka zaydun oo kale weeye fii naxwi qowlika hadalkaagoo kale xaalu ku yahay zaydku waad ku qawsho zaydun zayd qaa'imun ku taagan weeye marka zaydun taasoo kale ism sariixa wlmuawala wayashmalu waa shamlinaa almuawala isimka muawalkana waa shamlinaa muawalku waa isim isimnimadiisa ugu baahan ta'wiil oo marka lasoo awilaa isimnimadu imaanee ka hor isma yaalla meesha fii naxwi qowlihi ilaahay qowlkiisa xaaluu ku sugaya muawalkii ilaah uu yidhi wa an fii qowlihi ilaahi qowlkiisa xaalu ku sugan yahay an tasumuu fii qowlihi ilaahi qowlkiisa xaalu ku sugan yahay an tasuumuu tacaala ilaa waa sareeya ilaah uu yidhi wa an tasuumuu soomkiina khayrun lakum inin khayr badan wa an tasuumuu soomkiina a khayrun lakum inin khayr badan soomkiina inin khayr badan marka wa an tasuumuu hadda waa ficil iyo xarfu masder laakiin marka la awilo oo la dhalaaliya wuxuu soo baxayaa sawmukum marka waa isim oo muawal ah khayruna waa khabarkeedii fainahu an tasuumuu dhe fainahu an tasuumuu mubtadaun mubtada weeye mubtadahaasoo mukhbarun canhu mubtadaha looga qabray bikhayrun khayruna looga qabray ah, bikhayrun xikaayada waxa weeyaan iska ilaasho xikaayada bikhayrun a looga qabray hmm, sawnulxikaayati owlaa min atacasufi in xikaayadii hore la ilaaliyo aada duursheexa ka khayr badani fa inahu an tasuumuu mubtadaun mubtada weeye wa an tasuumadaas mubtada mubtadaho mukhbaru laga qabra canhu mubtada xaggiisa bikhayruna looga qabro khayruna khabar u ah wa kharaja waxaa ku baxay bilmujaradi mujarad marka la idhaha waxaa laga ixtiraasa ku baxay naxwu zaydin oo kalea ku baxay fii qowlika qowlkaaga dhexdiisa xaal zaydku ku sugan yahay oo aad ku qowsho kaana zaydun zayd wuxuu ahaaday caaliman caalim ayuu ahaaday taasoo kale wey mujarad markaan kuleeya waxaa baxay wixii caamin lafdiihu galay caamin lafdiihu wuxuu galay oo kaana iyo khawaadeedii oo kala inna iyo khawaadeedii oo kala danna iyo khawaadeedii oo kalea xuruufulmushabahati bilaysa oo kala kuwaasaa baxeen ayaga caamin lafdiyaha galeen caamin lafdiyaha galeen wa kharaja waxaa ku baxay bilmujaradi naxwu zaydin oo kale ku baxay fii qowlika xaaluu ku sugan yahay kaana zaydun zayd caaliman uu ahaaday aad ku qowsho maxaa ilay zaydun fa inahu zaydka lam yatajaraad kama dharbeerin can ilcawaamili caamilyaalkii caamilyaalkii allafdiyati dhawaaqa loo nisbeeyey kama dharbeeninoo kaanaa gashay caamilafdiyahaa galay fa inahu zaydkaasu lam yatajarad kama dharbeenin can ilcawaamili caamilyaal xaggooda caamilyaalkii allafdiyati dhawaaqa loo nisbeeyey wa naxwu qawlika hadalkaagoo baxay iyo wa naxwu qowlika hadalkaagoo kalaa baxay fi lcadadi cadadka dhexdiisa ahay marka wa naxwu qowlikadan waxaa looga ixtiraasaa lilisnaadi kulli masaas inay wada qoran maya fainahu lam yatajarad can ilcawaamil lafdiyati xayna kuu qoran iyo wanaxwu daalika iyo wanaxwu qawlika mise wanaxwu daalika qaar qoran ya wanaxwu daalika wanaxwu qawlika noo qoran marka wax kalea ma qorno dadka soo maa xoogaa marka wuxuu isku ixtiraasiye waxaa xoogaa inuu kala saaro wuxuu isku ixtiraasinaa alsmu lmujaradu can alcawaamil lafdiyati lilsnaadi intaasoo dhan ma isku ixtiraasiye waxaa la rabaa laba ixtiraaso in la kala garto oo marka la yidhaahdo alsmu lmujaradu can alcawaamil lafdiyati waxaa laga ixtiraasaa sida zaydka oo kaana zaydun caliman ku jiro oo kale kaasaa laga ixtiraasa kaasaa laga ixtiraasaa lilisnaadida ay ixtiraas u tahay tan soo socoto oo ah waaxidun ithnaani waa lilisnaadida ixtiraaskeedii ila iyaga isneed kuma jiro ah, marka labada laf ixtiraajka waa kale leeyahy iyo wanaxwu qawlika hadalkaagoo kala ku baxay fil cadadi cadadka dhexdiisa aad ku qawsho waaxidun ithnaani halaaatun aada leedahay ah, waaxidun aad iska leeda waa iska gode wax caamiluhuna kuma jiro wax caamilu kuma jiro wax caamiluhu kuma jiro isticmaalu shayi fi ashrafi axwaaliha la iska yihahda waxaa laleeyahay rafca iyo nasbo iyo kafdo saddexdaasaa geli jiray isimka soomahan yaa u sharaf badan rafcada kuwa ahay waaxidun ithnaani halaaatun arbacatun iska leeda isticmaalu shayi fii ashrafi axwaalihi alaskeda waa shay laysaga isticmaalay axwaashiisa kii u sharaf badnaa ee wax caamidaho rafciyo oo geliye oo galay ma jiro isticmaalu shayi fii ashrafi axwaalihi yaa la yihahdaa waa shay loo isticmaalaa awaasi axwaashiisa kii u sharaf badnaa loo isticmaalaa ee wax caamilahoo rafciyo ku jira lama arko caamil rafciyana ma gelin iyo wanaxwu qawlika ayaa baxay fil cadadi cadadka dhexdiisa aad kula qawsho waaxidun ithnaani halaaatun ilaa akhiriha fa inahaa acdaadii fa inahaa acdaadii laa isnaada wax isnaad ah fiiha dhexdeeda ma ahanin laa isnaada jumladaasa khabarka ina ah laakinadu ayado waa iska sabqu lisaan ah, laakinadu waa iska sabqulqalab saasuu sheekhu dhihi jira meesha kumaba jirto hayla laakina ma ogtahay waxaa ka dambeeya waa iska istinaaf ah, marna xarfu cadaf xarfu cadafay noqota marna istinaaf waxaa ka dambeeya marka haddii jumla ka dambeeya jumlada ka dambeyda waa iska istinaaf jumlada ka dambeyda waa iska istinaaf haddana meeshan waxaa laga rabaa laa isnaada fiiha khabaru inatiya laga rabo laakina marka waa sabqulqalami meeshaan ma qaban karto ah, ma qaban karto waynay ka maqnaataa fa inahaa acdaadii laa isnaada wax isnaad ah fiihaa acdaadan kuma sugnaa kuma sugnaa waa yahay fiiri alsmu almujaradu can ilcawaamil lafdiya intaas waayahy hadda waaxidun ithnaani halaaatun inta hore waa tahay ism waa tahay mujarad can ilcawaamil lafdii waaye laakiin isnaadan ku jiro mubtadahune isnaadaa ku jiro o isagaa musnad ilayhi ah amase waa musnad labadaasu mid noqda labadaasu mid noqda mubtaduhu hadduu khabar qaadanaa waa musnadu ilayhi hadduu faacil qaadanaana waa musnad mubtaduhu markuu isagu khabar qaadanaa waa musnadu ilayhi hadduu faacil qaatana waa musnad waa musnad marka isnaadaa ku jira mar walba laakiin acdaadan wax isnaadu kuma jiro ah, wax isnaadu kuma jiro fa inahaa acdaadii laa isnaada wax isnaada fiiha dhexdeeda kuma sugnaanin wain tajaradad walow tajarad haba dharbeesho haba ka dharbeesho can ilcawaamil lafdiya waa ka dharbeesho ah, wain tajaradad walow tajarad haba dharbeesho can ilcawaamil lafdiyati ha ka dharbeesho ama xaale fa inahaa acdaadii laa isnaada wax isnaad ah fiiha acdaada kuma sugnaa wal xaalaysan ku sugnayn inta jarada ay dharbeeshay dhig waa dharbeesha wa shardu in waqaca xaalan laa yaxtaaju ilaa jawaabin ale jawaabna hadduma bahnaba shardi xaalan dhacay laa yaxtaaju ilaa jawaabin hmm. wa shardu in waqaca xaalan laa yaxtaaju ilaa jawaabin wey shardi xaalan dhacayna jawaab kaa sugi maydid maba u baahnaba fa inahaa acdaadii laa isnaada wax isnaad ah fiiha xadaada dhexdeeda ma ahaanin wal xaalaysan ahaanin xaale ah, aan barana in shardi la xaaleeye wal xaalaysan ahaanin in tajaradad ay dharbeeshay can ilcawaamil lafdiyata ay ka dharbeeshay ah, cawaamil lafdiya waa ka dharbeeshay laakiin haddana isnaadaan ku jirin wax isnaad ahaan ku jirin marka waa waa baxa wa dakala waxaa galay taxta qawlina hadda wuxuu keliya kuugu sheegaa halkaan mubtadaha isnaada ku jira soo laguma dhihin isnaadka mar musnad ulehi isagaa noqonaa marna musnaduu noqonaa goormuu musnad ulehi noqonaa markuu khabar qaato goormuu musnad noqonaa markuu qaato marfuucun sada masada alkhabar marfuucun dhe hadhihin faacile marfuucun markuu qaato ila faacilna waa noqon karaa faacilna waa noqon karaay wa waxaa galay taxta qowlinaa hadalkeenna hoosiisa lil isnaadi aan ku qownay maa mithaalaa galay dheh idaada sabqulqalam ka dhig ama sabqulisaan iska dhig ama sabqulqalam xagga iska dhig ayadoo meesha kuma jirtee dakhala waxaa galay taxta qawlina qowlkeenna hoosiisa lil isnaadi aan ku qowlnay maa mihaala soo galay mithaalu maada mithaal ku rid faacilkii dakhalana ka dhig mithaalkaasoo kaana almubtadaw mubtaduhu musnadan ilayhi xaggiisa mid loo soo tiriyey uu yahay mihaalkaasoo kaana almubtadau mubtadihii musnadan mid loo soo tiiriyay uu yahay ilayhi xaggiisa maa khabar maada dambe khabaraad ku ridee maada horena mihaalaad ku ridee khabarkaasoo bacdahu gadaalkiisa ku sugnaaday wadalika mihaalkii naxwu zaydun zayd naxwu qawlika hadalkaagoo kale weeye naxwu qawlika hadalkaagoo kale weeye oo aad ku qawsho zaydun zayd qaa'imun mid taagan weeye iyo wamaa mithaal ah soo galay mithaalkaasoo kaana almubtadau mubtadihii musnadan mid la tiiriyey uu yahay ilaa maa marfuuc ku rid maadan dambe faacilmana faacile marfuuc ku rid ilaa maa marfuuc loo tiiriyey marfuucaasoo istaqara ku sugnaaday bacdahu gadaalkiisa wadaalika mithaalkii naxwu naxwu qawlika hadalkaaga oo kale weeye oo aad ku qawsho aqaa'imun aqaa'imun kuwa taagan ma yihiin azaydaani labadii zayd wa dakhala waxaa soo galay taxta qawligaa hadalkeenna hoosiise lilisnaadi aan ku qowlnay markaan nidhi alismu lmujaradu can alcawaamir lafdiyati lilisnaadi mubtaduhu waa isnaadaa ku jira markaan leenahay waxaa soo galay maa mithaal mithaalkaasoo kaana lmubtada maada waa kuma jirto idaadu meesha kuma jirto idaadu meesha maba ku jirtaba waa iska sabqulqalam shiku xagga iska dhig iyada maadana waxaad ka dhigtaa mithaal waa faacilkii dakhale kaana jumladeedana sifa ka dhig wa dakhala waxaa soo galay taxta qawlinaa hadalkeenna hoosiisa lil isnaadi aan ku qowlnay maa mithaalaa soo galay mithaalkaasoo kaana almubtada-u mubtadihii uu ahaaday musnadan ilayhi mid xaggiisa loo soo tiiriyey maa khabar Ah, musnadan aan nasbinayda maada oo khabar aan ku ridnay ah, musnada ilay xaggiisa waxaa loo soo tiiriyey ma khabar ayaa loo soo tiiriyey ma khabaraa loo soo tiiriyey khabarkaasoo bacdahu mubtadaha gadaalkiisa ku sugan waa mubtadaha khabar kale marka mubtadaha oo khabar kale wey naxwu wadalika mihaalki naxwu qawlika waa hadalkaa tilaahoo kale zaydun zayd qaa'imun min taagan weeye hadda fiiri zayduntu waa musnad uley qiyaamka yaa loo tiiriy oo loo nisbeeyey zaydaa loo tiiri ah, marka waxaa musnaduleyah xaggiis wax loo tiirina maanta mubtadaha aye wama mithaalna waa soo galay dhe maadi hore ku cada wama iyadana mithaalay ku dhexeehe wama mithaalna waa soo galay kaana almubtada'u mubtadihi uu ahaaday musnadan mid la tiiriyey ilaa maa marfuucna loo tiiriyey maadan marfuuc ku rid marfuucaasoo istaqarra ku sugnaaday bacda mubtadaha gadaalkiisa waxaa kaloo soo gelaya isneed markaan idhi mubtada isagu musnad ah waxa ka dambeeya marfuuc anhu musnad uleyuya wadaalika mithaalkii naxwu qawlika waa hadalkaagoo kale oo aad ku qawsho aqaa'imun kuwa taagan ma yihiin azaydaani labadiisay maanta aqaaimuna qaa'imunaa mubtada qaa'imun waana musnad maahan musnad uleyhi yaa qiyaamka loo tiri azaydaana loo tiri azaydaan a loo tiri qiyaamka ayagaa loo tiri wlkhabaru khabarkii huwa lmusnadu waa midka la tiriyo alladii musnadkaasoo tatimu ay ku dhammaystirmaydo bihi musnadka maca almubtaday mubtadala jirkiisa xaalo ay ahaatay faa'idatun faa-ida ay ku dhammaystirmaydo ah, maca almubtaday waxaad ka xaalaydaa faa'idatunta idaa taqadama nactu nakirati ucriba xaalan ahaa fakharaja waxaa ku baxay biqowli aniga qowlkayga almusnadu aan ku qowlay alfaacilu faacila ku baxay fii naxwi qowlika qowlkaaga wixii lamid xaal ku suganya faacilku aqaa'imun kuwa taagan ma yihiin azaydaani laba zayd aad ku qowsho fa inahu faacilka wa in tamad walow tamad haba ku dhammaystiranto bihi bilfaacili faacilka maca almubtada'i xaalo ay ahaatay alfaa'idatu faa'idadu haba ku dhammaystiranto laakinahu faacilku musnadun ilayhi xaggiisa mid wax loo soo tiriyo weeye laa musnadun mid asaga la tiriyo ma aha walkhabaru hadda khabarkiiu gelaa tacriif u samaynaa waana ictiraazinaa walkhabaru khabarkii huwa lmusnadu waa mid la tiriyo alladii musnadkaasoo tatimu ay ku dhammaystirmaydo bihi musnadka faa'idatun faa'iida ay ku maca almubtada'i xaal ay faa-iidadu ahaatay waa kaasa xadkiisii khabarka almusnadu aladii tatimu bihi maca almubtada'i faa-idatu kaas waa xadkiisii hadduu ixtiraazina marka fakharaja waxaa ku baxay biqowli aniga qowlkayga almusnadu aan ku qowlay alfaacilu aad ku baxay faacil isagu musnad ma ahan waa musnadu ilayhi musnad ma ahane waa musnadu ilayhi fii naxwi qawlika hadalkaa oo kale xaalu ku sugan yahay faacilku aqaa'imun laba istaagaya ama laba hadda taagan ma yihiin azaydani xaala istiqbaalka rabta ka macnee aqaa'imun laba istaagaya ma yihiin azaydani labada zayd oo hadda kadibma istaagaya ama si haddama taagan yihiin ah, xaala istiqbaal mid ka macnee fa inahu faacilkaas wain tamad walow tamad haba dhammaystiranto bihi bilfaacili faacilka alfaaidatu faaidada haba ku dhamaystiranto maca lmubtada mubtadala jirkiisa xaaluu yahay isag maca lmubtada mubtadala jirkiisa xaalay tahay faaidadu amase maca lmubtada ha ku dhamaystirto tacalujiba ha xalayn haddaa rabteen fa inahu faacilka wa in tamad haba ku dhamaystiranto alfaaidatu faaidadii bihi bil bilfaacila haba ku dhamaystiranto maca almubtadai mubtadala jirkiisaba ha ku dhamaystiranto laakinahu faacilka musnadun ilayhi waa mid isaga xaggiisa wax loo tiirina laa musnadun mid la tiirina ma aha oo markaad tidhaahdo aqaa'imun zaydaani qaa'imuna musnad ah azaydaanina ah. waa musnadu ilayh ah. marka azaydani waa faacil waa musnadu ilayhi waayahay marka isim marfuuca oo faa'iidadii ku dhamaystirmayda macalmutada intaas waaye isim waa yahay marfuuc waa yahay faa'iidadii waa ku dhammaystirmay macalin mubtaday keliya muxuu uga duwan yahay qabarkii wuxuu uga duwan yahay qabarku waa musnad laakiin faacilku waa musnad uley intaas kala duwan haddana ixtiraasi waa biqowli aniga qawlkayga waxaa ku baxay wa kharaja waxaa ku baxay biqowli aniga qawlkayga aan idhi macal mubtada'i naxwu qaama naxwu qawlika hadalkaaga oo kalea ku baxay qama aad tidhaahdo ama si naxw qaama oo kalea ku baxay fii qawlika qowlkaaga dhexdiisa xaal uu qaamo ku sugan yahay mudaaf ilayga ka xale qaamo wey naxwu qaama qaama mudaaf ilayga ka xale yuusuf qaama mudaaf iley waxaan isim ahayn ma noqday mogta saas oo lama socota haddee marka qaama soo ficil miya ya maa qusida laftuu fawasm wey hmm. naxwu qaamaa baxay fii qawlika qowlkaaga dhexdiisa xaale uu ku yahay qaamuhu oo aad ku qawsho qaama zaydun zayda istaagay hadda qaamadaasoo kala baxayda maxaa yeelay qaama faa'iidadii waa ku dhammaystirantay a faa-idadu waa ku dhammaystirantay musnadu ilayhi la jirkiisayna weliba ku dhammaystirantay oo zayduntu waa musnadu ilayhi laakiin haddee macal mubtaday kuma dhamaystirmin ee macal faaciliyay ku dhamaystirantay faa-idadu musnad isagu waaye fiiri qaama hadda musnad waaye sow lama dhihin almusnadu aladi tatimu bihi faaidatu sow lama dhihin ah. waa yahay musnad faa'iidaduna waa ku dhammaystirmeen weliba faa'iidaduna waa ay ku dhammaystirmeen laakiin maca almubtada yuusan ahayn ah, maca alfaacili ku dhamaystirmeen qaama saydu marka la yidhaha qaama musnad waaye faa'iidaduna asagay ku dhamaystirmeen laakiin maca ay ku dhammaystiran laa maca wa kharaja waxaa ku baxay biqowli aan idhi maca almubtadai waa in faaidadu ku dhamaystiranto naxw qaama fii qowlika xaalad kusuganya qaamuhu qaama zayduna saagaad ku qawsho kaasoo kala baxay maxaa yeelay liannahu qad tamat alfaa'idatu maca alfaacili laa maca almubtadai wa xukmu lmubtada'i waalkhabari mubtada iyo khabar xukunkoodu arafcu god wey in la afar qowlaa ku jirta qowlka sawaabka ibtidaa caamil macnaw yaa rafciyey khabarka yaa rafciyey waxaa rafciyey qowlka raajaxo sawaabka mubtada aa kalo dha iska aqwaal waxba macayuud ma hmm. qowldhahayaa jira labadaba ibtidaa rafciye qowldhahayaa jira mubtadaha ibtidaa rafciyey khabarkana mubtadaha iyo ibtidaa isla jiraa rafciyeen waa isugu tageen ayaa jira tarafaca abarkuna wuxuu rafciyey mubtadaha mubtaduhuna wuxuu rafciyey خبر kulli waa la wada bushiya waxba nuqura ma waa la wada bushina haddii la yidhaahdo mubtadaha waxaa rafciyey ibtidaa khabarkana ibtidaa caamil ibtidaaga waa caamil macnawi ah laba shayuu rafciyey laba shay u isuma laba shay uu iskuma raxiyo waxaana la ogsoon yahay caamilka oo lafdiga oo ka xoog badan sida ficilka oo kale laba shay isku mar ma rafci karo hal faacilu qaadan hal naai faacil hmm. laba isku mar ma rafci karo isagoo marka caamil oo macnawiya ah miyuu hal mara laba rafci kara eber wey waa saasaa laga leeyahy qolada yidhaahdeen mubtadaha ibtidaagaa rafciyey khabarkana khabarkana waxaa rafciyey ibtidaa iyo mubtadoo laisugu daray waxaa la leeyahay hal macmuul in laba caamil isku mar ku wada camal falaan waa waxaan matal lahaynaa layidhi luqada dhexdeeda taasaana ka imaanaya marka waxba weyn maaha nuxurnama nuxura hmm, ma leha la leeyahay wax nuxura ma leha taraafaca qolada yidhaahdeen ayagaa israfcina midba midoo kaleu rafcina waxaa ka imaanayda hal shay caamil inuu noqdo oo shay ku camal falo haddana macmuulku asaga ku camal falo biwejin waaxidina isaga camal falaan taasuna mathel carabiga kuma lahan hal hal mara inuu caamilku kuwa ku camal falaya macmuulkiisa uu asna caamil u noqdo biwejin waaxidin biwejin waaxidin waxaan uga ixtiraasaynaa haddii wejku kala duwan yahi waa banaanta ayamaa tadcuu falow asmaa xusna tadcuu yaa yaa jasminaya ayan ayantana yaa nasbinaya tadcuu waa mafcuulkeed muqadim laakiin waa laba wejoo kala duwan wax nasbe iyo rafca sooma jeedo waxa weye waa nasbe iyo jasmi waa laba wejoo kala duwan laakiin isku wej oo rafca iyo rafcah la diida isku wejaa la diida awjuuda kalona saasa loo bushina wayaqacu lmubtadau mubtadii waa dhaca nakirata nakiro xaala uu yahay incama hadduu camiimo ow khasa ama uu khaas noqdo wayaqacu lmubtadau mubtadii waa dhacaa nakiratan xaal uu yahay incama hadduu camiimo ow khasa ama uu khaas noqdo asal mubtada nakiro waa inuusan noqon oo macrifo noqdo laakiin hadduu musawiq helo waa noqon karaa musawiqaadiiu kuu kooba ibnu hishaam wuxuu kuleeyahay waa cumuum iyo khusuus bis halkaas ka fiirso ah. hadduu lafdigu cumuum faa'iideyna mubtadada sida noqon kara isagoo nakira hadduu khusuus faa'iideynayana nakiraa isagoo u mubtada noqon kara intaas aduu fiiri haddaad usul wax ka faa'iiday ah. meel alla meeshaad cumuum ku aragto lafdigu caam ma yahay mubtada iska noqon kara isagoo nakira khusuus ma ku jira ahaa khalaas waa noqon kara intaas musawiqaaday daldalaayaan waa labadaasi kusoo koobmayaan ah. waa tacmiim iyo taksiis nakirada hadday tacmiim faa'iidaynayn saas darteeda asmaa shardiga so cumuum ma faa'iidaynayn waa iska mubtada anaga dh mubtaday noqda mubtaday noqdaa mubtaday noqdaa wayaqacu lmubtada mubtadii waa dhaca nakiratan xaalu yahay in cama hadduu camimo kula fardin min afraadi fardi kasto afraaddiisa kamid hadduu ku dhacayo khalaas waa noqon karaa waa aw khaasa ama hadduu khasiso fardan min afraadi fardi oo afraaddiisa kamid a ah uu khasiso oo lagu khasiso afraadii qayb ka a ah. ah, ama waxaa tira ow khasa ama uu khasiso afraadan min jinsi afraadi afraad hadduu khasiso ow khasa ama uu khasiso afraadan min bacdi afraadi afraadii jinsiga qayb ka mid ah hadduu khaas ku noqdo qayb ka mid hadduu khaas ku noqdo waa cumuumiya khusuuska atiqiin wadalika min saliki naxwu maa rajulun wax rajul ah fi daari daarta exeeda ma ahan rajulun waa nakiro nakiratun fi siyaaqi nafyi tacumu soo maha khalaas waa noqon karaa marka mubtade nakira maa musawiqay haysataa musawiqeeduna waa cumuumka waa cumuumka waad ka gudubtay meeshay aheed maadaas naafiyadahaa ah maa naafiya hadda inaad ka kobcday la raba adugu od cumuum fahamtay cumuuman fahamtay lakin qofka usuulka markuusan aqoon baabkaas laguma fari waxaa la iska yidhaahdaa maadaas nafyigaasa ka hormaray saas darteeda nakiradaan musawiqay haysataa a la iska leeyay maadaas naafiyadaa ka horayda laakiin qofka usuulkii fahmay waxaa la leeyahay cumuumkii adtiqi meeshan ku jiraa khalaas wax alla wixii caam waa noqon kara nakiro kasta cumuum faa'ideynay hmm. maa rajulun wax rajul ah jinsu rajul oo dhan fi daari ma ahaani maahana hal xaba in la anfinayo waxa weya caama kula fardi weye kula fardin min arijaal la anfina a ilaahun ma wax ilaah un ah ayaa macallaha ilahi la jirkiis ahaaday a ilaahu waa nakira fi siyaaqin istifhaami linkaari soo khalaas waa caam ayu ilaah nuucu raba ha ahaado miya allah la jira laa ma la jiro ailaahu wax ilaah nuuc raba ha ahaade miya kaa-inu macallahi ahaaday maya ailah marka ilaahu waa nakiro fii siyaaqi istifhaami inkaari tacumu khalaas waa noqotay marka mubtada waa noqon karta wala cabdun addoon addoonkoo mu'minun oo ilaahay rumaysan a khayrun ka khayr badan min xurin mid xor ah xorkaasoo mushrikin mushrik walaa cabdun addoon addoonkoo mu'minun ilaahay rumaysan khayrun ka khayr badan min mushrikin min xurin qof xor ah xorkaasoo mushrikin gaal ah. ah gabadha inay iska guursato addoon muumin ah a ah uga khayr badan intii loo guuri lahaa gaal mushrig ah oo xor ah hmm, gaal mushrig ah macalushaahidku waxay tahay walaa cabdun walaa cabdun laba musawiqay haysataa marka koobaad laamlibtidaa ku jirta ayadaa musawiqaba ta labaadna waa la sifeeyey ah, marka xoogaa mararka gabal haddee naxwaaba la joogaaho usuulu fiqigaanba qaarkood kala saari karin mutlaqa iyo waxa weya caamka ma ogta marka hadda marka aada loo daqiiq loo fiiriyo cabduntu waa mutlaq ee maahan caam waa mutlaq la qayday ah, mutlaq la qayday wey lawaa la sifeeyey marka caam la khasisaya hadda iskaga wataa naxwadu taasaa laskaga wada waxaa lagu leeyahy waa la khasisayo khaasnimadaasa marka ka dhigtay mota xoogaa aaday isku dhex galaan haddana meeshaan baabkeediiba maaha marka cabdun waxaa leedahay waa nakiro soo maaha oo mutlaq aheed waa la qaydo sifa lagu qayday khalaas taksiiska lagu sheega intaas taksiiska intaas lagu sheega marka cabdun mubtada eya waa nakiro mubtada waxaa ka dhigay taksiisay haysataa waa mu'minu sifadaas ah waa qaydi walaa cabdun addoon qaala aad u dhalaaliyon maya waa inaan cumuumkii ka keennaaho waxaan leenahay wala cabdun wa kullu cabdin meesha waxa weya nakiraa ku jirta saas oo kale istijaacigu ah meelaha meelaha qaar waa sheega qaaraa sheeg aduu meelahaas hadhow ka fiir meelaha istijaacigan uu yahaan rajayna meeluhu ku sheega cabdun addoon addoonkoo mu'minun muumin ah aa khayrun ka khayr badan min mushrikin marka maanta nakirada oo cabdun ah mubtaday noqotay musawiqeeda waa la khasiso sifada laga sifeey waay wa khamsu salawaatin salaadyaalo shan ah salaadahaasoo katabahun allahu ilaahay waajib yeelay akaainatun fi lyawmi walaylati habeenkii iyo maalinkii ahaaday mhm. marka fiiri khamsun ayadoo nafteedu waa nakira mudlaqay aheed laakiin waa la idaafeeyey mudaafulehiga qayday taksiiska lagu sheego intaas mudaaf ilayhigaa qayday nakiradan waa la qayday mulaq ay ahayda waa la qayday khamsun dila iska mulaq laakiin waa la qayday qaydkaasa marka musawiqa taksiiska lagu sheegana waa intaas labada miaal dami waa taksiiska labadana waa cumuumka wa khamsu salawaatin salaadyaalo shan ah salaadahaasoo katabahuna allahu ilaahay waajib yeelay akaa'inaatun filyawmi walaylati ahaaday ah hmm marka kamsuna iyadoo nakirahi mubtada noqoto maxaa mudaaf ileygaasa musawiq ah sharax alaslu asalka fi lmubtadai asla an yakuna macrifa inu macrifa noqdo asal waa kaasa alaslu asal fi lmubtadai asal ah an yakuna wa inuu ahaado macrifatan macrifa wa inuu ahaado la nakiratan nakiro wa inuusan ahaanin lianna nakirata nakirada majhuulatun waa mid laga jaahil yahay sida badan waa wax laga jaahil yahay waa la in wax lagu xukmiyo cala almajhuuli mid laga jaahil yahay laa yufiidu waxbaa faa'iiday ma hadaad tidhaahdo ninaan toogasho ku xukun nin nin aad ma dhihin rag oo dhan mana dhihin hebel hal nin toogashuu ku xukuman yahay waa kuma marka yaa lagu fulaa wax faa'iidaa male wax faa'iidaa male waa in la sheega cidda xukunka lasi la saara oo wax la yaqaana wax lagu xukumiya mubtaduna waa maxkuum caleyh waxaa leedahay zaydun qaa'im waa taaganya wadi qiyaamka ku xukminay xuguna la siinay zaydun caaqilun aad leed xuguna siine zaydun jaahilun aad leed xugunaad siine xugun la siina wax la yaqaan waa in wuxu noqda ee waxaan la oqoon aan xugun la siin walxukmu xugun cala lmajhuuli la xukmiyaa laa yufiidu shay-an wayajuusu waxaa bannaan an yakuuna huwa mubtadihi nakiratan nakiro inuu noqdo in kaana mubtadi hadduu yahay caaman caam ow khaasan khaas hadduu yahay wayajuusu waxaa bannaan an yakuuna huwa mubtadihi nakiratan nakiro inuu noqdo in kaana mubtadihi caaman caam hadduu yahay ow khaasan khaas uu yahay khaaskana waxa way mutlaqii la qeydaya ka mid a faalawalu midka horeya nakiro caam ka qawlika waa hadalkaaga oo kale oo aad ku qawsho maa rajulun wax rajul ah fi daari daarta dhexdeeda kuma sugnaano rajulun waa mubtade waana nakiro maxaa u baneeyey waa caam waa nakiratun fi siyaaqi nafyi wa ka qowlihi waa ilaahay hadalkiisao kale tacala ilaa waa sareeya ilaa uu yidhi a ilaahuma wax ilaaha akaa-inun macalah ilahay la jirkiis ahaaday ah, ilaahun waa nakiro mubtadayna noqoto maxaa yeele waa nakiro fi siyaaqi istifaami ilinkaari tacun falmubtada mubtade saabiqayn labadaas mihaal dhexdooda xaalu ahaaday falmubtada mubtade fiihimaa fi lmihaalayni asaabiqayn labadaas mihaalo soo hormaray dhexdooda xaalu ahaaday caamun waa caam muxuu caam u noqday liwuquuci liajli wuquucihi dhicidda uu dhacay darteed fii siyaaqi nafyi nafyi siyaaqiisa walistifhaami wa fii siyaaqi listifhaami iyo istifhaam inkaari ah siyaaqiisa labadaba waa caam saasuu ku noqday mubtado wa thaani mubtadaha labaad oo khaas noqday ka qowlii waa ilahay qowlkiisa kale tacaala ilaa waa sarreeyaa ilaa uu yidhi wala cabdun addoon addoonkoo muuminun muumin ah aa khayrun khayr badan min mushrikin min xurin qof xorow ka khayr badan yahay xorkaasoo mushrikin gaal ah iyo wa qowlihi wa ka qowlihi nabiga qowlkiisa kale calayhi asalaatu wasalaam ou nabigu yidhi khamsu salawaatin salaad yaala shan ah salaadahaasoo katabahuna allahu ilaah waajib yeelay aa kaa'inaatun fi lyowmi waleyla habeen iyo maalin ahaadeen falmubtadau mubtadaha fiihimaa fi lmihaalayni saabiqayn labadaas mihaalo soo marta dhexdooda xaal u ahaaday khaasun waa khaas waa nakiro la qayday caam la qay waxa weye mutlaq la qayday falmubtadau mubtada fiihimaa fi lmihaalayni xaal u ahaaday khaasun waa khaas likownihi ahaanshadiisuu qaas u ahaaday likownihi kownilmubtada'i mawsuufan ku la sifeeyey uu ahaaday fil aayati aayadda dhexdeedana uu ku ahaaday aayadda dhexdeeda waa mawsuuf waa la sifeeyey walcabdu mu'minunta wey sifaad taksiisku waa mudaafan mid la idaafeeyo mubtadihii ahaaday fil xadiid xadiidka dhexdiisuu ku ahaaday xadiidka dhexdiisana waa la idaafeeyo khamsu salawaatina ley salawaatina ley waqad akara wuxuu sheegay bacdu nuxaati naxwoolayda gobolkood litaswiiqi libtidaa'i ibtidaaga in la banneeyo binakirati lagu bilowdo suwaran ayuu sheegay waqad akara bacdu nuxaat naxwoolayda gobolkood ayaa sheegay alibtidaa litaswiiqi libtidaa'i ibtidaha bannayntiisa in la banneeyo in lagu bilowdo binakirati nakiro suwaran suwar ayuu u sheegay suwar ayuu u sheegay bacdigaas waanhaa wuxuu gaarsiiyey huwa bacdigu haa suwartii bacd lmutaahiriin maya ha faacilku waa bacdiga bacdigi hore u celin waanhaa wuxuu gaarsiiyey haa suwartii bacdulmutaahiriina mutaahiriinta gobolkood ilaa nayifin wa halaaiina mawdican soddon iyo dhowr soddon iyo dhowr waa bahauddiin ibnu nuxaas ninka gaarsiiyey bahaa-uddiin ibnu nuxaas way bacdulmutaahiriinka kuu sheegay wmh bahaa-udiin weeye bahaa-udiin ibnu nuxaas weye waanhaa wuxuu gaarsiiyey haa suwarta bacdulmutaakiriina oo bacdulmutaakiriinku waa bahaa-udiine ibnu nuxaase waanhaa wuxuu gaarsiiyey haa suwarta bacdulmutaakiriin ilaa nayifin wa halaaiina mawdican dhowr iyo soddon mawdic wadakara bacduhum bacdigan kalena waa abu xayaane wadakara wuxuu sheegay bacduhum mutaakiriinta gebalkood annahaa suwartaas kullahaa aha kullahaa mm-hmm. annahaa suwarta kullahaa se waa kulluhaa kulluhaa uu ii qor anige maxaa ka dhigay isma inadaasoo damiirkaa lagu adkayna waa sa mm-hmm. wadakara wuxuu sheegay bacduhum amno may socotay bacdigan dambeeyaa waaye wadakara bacdu bacdigan dambeeya waay arrintii wadakara wuxuu sheegay bacduhum mutaakiriinta gebalkood annahaa suwarta kullahaa dhammaanteed tarjixu inay u laabanaydo lilkhusuusi gaariyadi walcumuum halkaasa iskugu laabahayo falyuta'mal ha la firfiriyo daalika warkaas uu sheegay bal aad ha loo firfiriyo isagu inuu ku qancaba muuqato haddee matnigiiba muxuu incama ow khasuba ku gaabsada isaguba marka bal aad ha loo firiyo suwartii o dhan inay un labada soo hoosgelayan bal ha la firiyo wallahu subxaana wa tacala aclam sal allah wasl baark ala nabiyina mxamed beri beri